الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين cabdiraxmaan alkhaafiqiy badalkii macrikadii balaati shuhadaa ayaan qisadiisa markaa ku jirnay wa wabacdun markaa kadib failaykum xaggiina ha ahaada oo qaata alqisata alakhiira qisadii ugu dambaysay oo lihaada aljeishi ciidankaa uu ku dambeeyey iyo wa khabara baalihi badalkiisa iyo geesigiisii khabarkii alfadi ee sarreeyey asagoo kale aan la arkin waa cabdiraxmaan waa cabdiraxmaan bin cabdillaahi cabdiraxmaan bin cabdillaahi alkhaafiqiyu tanaahad waxaa soo gaartay ilaa duuqi logtaaniy duuqulogtaani ninkii la ohan jiray alahbaaru اlmufsicat akhbaartii iyo qabarkii argagaxa lahaa ayaa soo gaaray oo ah can masraci sirihi ninkii xididkiisii ahaa dilkiisa waa cuhmaan ibnu abi nusca cuhmaan ibnu abi nusca dilkiisii ayaa soo gaaray wabalagatu waxaa kaloo soo gaartay ambaa'u nihaaya nihaayadii iyo gebagabadii alxasiinati ee murugada lahayd warkeedii allatii taasoo saarad ay noqotay ilayhaa xaggeeda ibnatuhu gabadhiisii alxasnaa'u ee quruxda badneed waaminiine qabarkeedii wixii uu ku dembeeyey in meeshaa lala tegayna waa soo gaartay faadraka waxaa kaloo soo gaaray anna tubuula alxarbi xarbiga durbaankiisa qad daqad inuu garaacmaayo in dagaal gurbaaneed uu soo garaacmaayo duqi noqday kaana wuu haleeloo way soo gaartay wa ayqana wuxuu kaloo yaqiinsaday anna asad alislaami islaamka libaaxiisii cabdiraxmaan alkhaafiqiyu ahaa mumsin inuu yahay kii ku gallabaysanaya fii diyaarihi diyaartiisa aw musbixin ama mid ku subxaysanaya ama galabtuu soo gaaraya ama beri subxii taana way soo gaartay fata'ahaba waa diyaargaroobay liddifaaci inuu difaaca buu ku diyaargaroobay can kulli shibrin taa ka walba oo min ardiya dhulkiisa ka mid ah difaaca almustamiid difaaca almustamiiti dhimasho difaaceeda qof dhimanaya suu wax isaga difaaca oo kale wاstacadda wuxuu u diyaargaroobay lilnidaali difaac oo duuna nafsihi nafsadiisa sukadeeda uu difaaca iyo wa mamlakatihi mamlakadiisii isticdaad almustabsidi isticdaad iyo diyaargarow geesinimo ah taana waa diyaargaroobay oo isticdaad geesinimo ah ayuu u galay faqad kaana wuxuu ahaa yakhshaa mid ka cabsada asagana waa duqultaaniya in asagana wuxuu ka cabsanahayey an yusaaqa in la kaxeeyo huwa asaga al'aakharu sidoo kale asiiran asagoo qafaal ah ilaa daari اlkhilaafati khilaafada daarteeda in loo kaxeeyo fi shaam kamaa sidii siiqat loo kaxeeyey ibnatuhu gabadhiisa wuxuu kaloo ka cabsaday asagana in la wado sidii gabadhiisii meesha loo geeye loo geeyo ow amase an yuxmala in lagu qaada ra'suhu madaxiisa calaa طabqin saxan dushi طabaq in lagu qaado oo wayutaafa bihi lala wareego lagu wareejiyo fii aswaaqi dimishq dimishq suuqeeda kamaa sidii loogu wareejiyey oo kale bira'si madaxii liduriiq ninka lagu magacaabo liduriiqa oo melik isbaaniya isbaaniya boqorkeedii ahaa min qablun hadda ka hor boqor isbaniyan asagana saasoo kalea la yeelaye in asagana saasoo kale madaxiisa dimashik suuqeeda loogu wareejiyo tiina wuu ka cabsaday lam yukadib ma beeninin marka cabdiraxmaan alkhaafiqiyu dhanna duuqi duuqmalihiisii iyo sidii uu malaynahayey ma beenin ee sidii uu u sheegay ayuu wax u dhaceen faاnطalaqa wuxuu la tegey waa cabdiraxmaane bijayshihi ciidankiisii allajbi ee xoogga badnaa ee faraha badnaa min shimaali andalis andalis shimaasheedii buu la tegey kamaa sidii yanطaliqu licsaaru dabayshu ay u socoto oo kale waa dhaqaaqaysay dabayshu u dhaqaaqdoo kaluu ciidankiisii ula dhaqaaqay wansaba wuu shubmay calaa junuubi faransa faransa junuubkeedii ayuu ku soo shubmay min fawqi ljibaali buuraha korkooday uga soo daateen buurihii alberniy berniye la odhan jiray kamaa yansabu saylu sida uu daadku usoo qubto u soo daatoo kale yay uga daateen buuraha korkooda wa kaanad ciddatu jeyshihi cabdiraxmaan alkhaafiqi ciidankii uu watay tiradoodu waxay ahayd mi'ata alfin boqol kun mujaahidin oo dagalyahana ah bayna jawaanixi kulli minhum mid kastoo ayay ka mid ah jawaanixdiisa waa dhinacyadiisa ama feerihiisana waxaa ku sugan qalbu asadin libaax qalbigiisoo kale geesinimo xoog leh ayay ku sugan yihiin marka qalbi libaaxeed ayaa jawaanixdii feeraha uga jira wa fii curuuqihi ciidanka mid kastoo ka mida xididiisa waxaa ku sugan casmatu maaridin go'aan adag maarid qawi ahoo xoog badan oon laga adkaanaynin kaasaa qalbigiisa ku jira yammama wuxuu aaday ama ula qasday aljayshu اlislaamiyu ciidankii islaamiga ahaa wajha wejigiisii wuxuu saaray shatara madiinata aarila magaalo lagu magacaabo aarila bay markaa wejiga saareen alwaaqica ee ku dhicaysay ku tiilay waaye calaa sifaafi nahri webiga dhinaciisa webigii ruun la ohan jiray nahri ruuni webigaa nuni la yidhaahdo difaafkiisa iyo jiinkiisa iyo dhinacyaalkiisa magaalo aarila la yidhaahdoo ku taala yay wejiga saareen falaqad kaana lahu waxa uga sugnaa cabdiraxmaan macahaa magaalada micigeeda xisaabun xisaab buu ku lahaa macnaha qalad hore ay galeen oo in lagala xisaabtamo ay mudan tahay yaa ka dhexaysay daalika xisaabtaa waxay tahay anna aarila reer aarila ayaa haadihi ee taa'a ah kaanad waxay ahayd qad saalaxad mid la heshiisay almuslimiina muslimiinta calaa an tadfaca lahum inay siiyaan aljisyata cashuur in sidooda loo dhaafo gaalnimadooda kadibna ay jisyo bixiyaan bay kula heshiiyeen falama istushhida markuu shahiiday oo la dilay asamx ibni malik alkhawlaaniyu fii macrakati tuluusa dagaalkii aan soo marnay tuluusa markii lagu dilay samxa oo watadacdaca almuslimuuna muslimiintii ay daciifeen limasracihi geeridiisii nabada way ka baxeen ahlu aarida reer aalid waxay ka baxeen aطaacata طaacadii wanakasuu waxay buriyeen alcahda ballantii waاmtanacuu waxay diideen can dafci اljisyati jisyada bixinteeda xisaabtaasaa ka dhexaysay walamaa markii balaqa uu gaaray cabdiraxmaan alkhaafiqiy dawaaxiy almadiina magaalada madiine aaril ah dawaaxideedii duleedkeeda wajada wuxuu helay anna awda duuqa waa odaygii madaxa ahaaye oo uktaaniya qad cabba inuu habeeyey quwaatihi ciidankiisii alkahiifatee xoogga badnaa cindahaa magaalada aarila agteeda inuu ku habeeyey waxashadahaa inuu dhoobay ee uu ku soo kulmiyey xawla takhuumihaa taquumkeedii xuduudaheeda gaararkeeda ayuu ciidankiisii ku soo ururiyey wa tasaddaa wuxuu usoo banbaxay liraddi inuu difaaco azzaxfi ciidankii alislaamiy islaamiga ahaa calayha magaalada aarila dusheeda inuu ka difaaco uma kabacdi maa labisa maba daahinba an iltaqa aljayshaani labadii ciidan inay kulmeen wajhan liwajhin si iska soo horjeed ah wejika weji bay ku kulmeen wadaarad waxaa dhex maray bayna alfariiqayn labadii qolo baynkooda macrakatun dagaal taxuunun ee adag dagaal taxuun ahoo taaxinoo waxshiidoo aad u adag oo kakan ayaa dhex maray qadafa wuu tuuray khilaalaha dagaalkaa gudihiisa cabdiraxmaan alkhaafiqi bikataa'ibin cutubyo oo min jeishihii ciidankiisii ka mida buu ku tuuray waa diray macnaha tuxibu jecel almowta geerida akara wax ka badan mimaa sida ay yuxibu acdaa'uha cadowyaalkoodu ay u jeceliin alxayaata nolosha fazalzala wuu ruxruxay aqdaama alcadow cadowga gomdahoodii wamazaqa waa uu googooyey sufuufahu safafyaalkii cadowga wadakhala wuu galay almadiinata magaaladiina fii haadihi almara markaa ayadaa xarban dagaal buu ku galay ila marka hore jizyaa lagu galay iyo iyo heshiis intaa kadib way ka baxeen oo way diideen markuu samxa dhintay kadibna markii dambe cabdiraxmaan xarbi buu ku qabsaday fa acmala wuxuu kaga shaqeeyey asayfa sayftii fii riqaabi ahliha ehelkii deganaa qoorahooda oo afqana wuu tabar dhigay oo uu jilciyey fiihim dhexdooda ifqaanan tabar dhigid wahanima wuxuu ka haniimaystay minhum xaggooda hanaa'ima ghaniimooyin haniimooyin ayuu ka helay meesha cazad adkaatay oo ka tare badasay cala alxasri in la koobo haniimo la tiriyo haddii la dhaho cazi noqoto adkaato la xasrin waayo la koobi waayey ayuu ka qaatay ama duuqu awd duuqlawd ninkii la odhanayay madaxda ahaa asagana faqad fara waa cararay biman asaga iyo qofkii baqiya haray xaya nolol oo min junuudi ciidankiisii ka mid ah asagee wixii ciidankiisii ahaa oo nololba joogay way carareen wadafiqa wuxuu guda gelay yuciddu lcudda inuu diyaargarow diyaargaroobayo haddana wuxuu u carray inuu meel kale tagu is habeeyo yuciddu isagoo diyaargaraysanaya alcuddata diyaargarow iyo wixii lagu dagaalami lahaa liliqaa'in aakhara liliqaa'in aakhara kulan labaad maca juyuushi lmuslimiin uu la soo kulmo faqad kaana wuxuu ahaa duuq yaclamu mid og anna macrakata aarila aaril dagaalkiisa kaanad inuu ahaa bidaayat ariiqi wadada bilowgeeda bidaayatu ariiq buu ahaa walaysad maynaysan ahayn ayuu ogaaday nihaayatahu nihaayadiisii wixii gebagebada ma ahee waa iska bilow buu yidhi cabara wuu la gudbay cabdiraxmaan alkhaafiqiyu bijeyshihi ciidankiisii aljaraari xoogga badnaa nahra aljaaruuna webiga jaaruun lagu magacaabo ayuu la gudbay haddana wadafiqad waxay guda gashay kataa'ibuhu ciidankiisii addaafiratu ee guulaystay tajuusu inay ku wareegayaan ay ku dhex socsocdaan muqaaacata ogtaaniya jaziirooyinkii ogtaaniya daata alyamiini wadaata shimaali bidix iyo midig inay dhexdhex marayaan wa akhadad waxay guda gashay almudunu magaalooyinkii waalqura iyo tuulooyinkiiba tatasaaqatu inay ku soo daadanaysay ku soo dhacayaan taxta sanaabiki khaylihi fardihiisa qoobabkooda hoostooda inay magaalooyinkii ku soo daadanayaan macnaha waa inuu qabsanayo tuulo iyo magaalaba khaylihi waa sanaabiki khaylihi fardihiisa sanaabigtooda iyo xawaafirahooda iyo qoobabkooda inay ku soo daadanayaan kamaa tatasaaqatu say u soo qubtaan oo kale awraaqu shajari geedaha caleemahooda fii fasli khariiqi wakhtiga khariiqa ah waa wakhtiga jiilaalka ah siday geedaha caleemaha uga soo daataan idaa habbad markay boodo calayha ama ay ku kacdo geedaha korkooda alriyaaxu dabaylihii alhuuju ee xoogga badnaa dabaylaha huujka ahee wax fujiya ee guryaha dudumiya yaa la yidhaahdaa markay dabeeshaa timaado say geedaha caleemaha uga soo daadiyaan oo kalay ugu soo daadanayeen magaalooyinkiina hoostiisa wa adaafa waxay ku darsadeen almuslimuuna muslimiinta ilaa ilaa khanaa'imihim haniimooyinkoodii assaabiqati horay ay u soo heleen ghanaa'ima laaxiqa haniimooyin kaloo haddana la haleelay haniimooyin laaxiqaa oo cusub ayaa ugu soo darsantay lam tarahaa caynun indhan aynan arag min qablun hadda ka hor badnaanta iyo fiicnaantooda walam tasmac bihaa udunun dhegana aanan maqlin waqad xaawala wuxuu isku dayay duuqu lugtaaniy an yatasadaa inuu difaaco ee uu ka hortago lihaada zaxfi jeyshka alkabiiri ee weynaa maratan ukhraa mar labaad fashtabaka way isdhex galeen maca almuslimiin muslimiinta micigooda waxaa dhex maray oo isku dhex galeen fii macraka dagaal oo daruusin lagu hoobtay dagaal daruus ah macnaha kakan oo aad u adag ayaa ayay isku dhex galeen fashtabaka maca almuslimiin waa ciidankiisii waa duqitaniya ciidankiisii maca almuslimiin fii macrakati daruusi dagaal kulul oo aad u qareer ayay isdhex galeen laakina almuslimiina muslimiinta maa labisuu maysan daahinba an hazamuuhu inay jebiyeen haziimatan jab taaxinatan adag jab taaxino ah oo wax shiidahaya oo mar allaala marka oo qofka dhagaxshiidka ama badarka lagu rido suu u shiidmo oo kale kaasay markaa ayay ku sameeyeen wa anzaluu bihi waxay ku dejiyeen nakbatan musiibo saaxiqatan wax tirtirta mudamira oo wax markaa halaagta e, musiibo nakba waa musiibo saaxiqad ahoo tirtiraysa mudamiro ahoo hoojisay ayay ku dejiyeen wamazaquu way googooyeen jeysha ciidankiisii baa la jarjaray shara mumazaqin googoyntan u shar badan macnaha waa wa tarakuu waxay uga tageen jundahu ciidankiisii bayna qatiilin wax la dilay wa asiirin wax la taxaabay iyo wahaziimin wax jabay mahzuum ahoo jabayoo cararay wax la dilay iyo wax la taxaabay saasay ka dhigeen uma kabacdi ittajaha waxay u soo jihaysteen almuslimuuna muslimiintii haddana ilaa madiinati magaalo oo lagu magacaabo buurdu magaalo buurdu la yidhaahdo ayay haddana soo aadeen waa kubra almuduni magaalooyinka midda u weyn alransiya ee faransiyiinka ah efransiya magaalooyinka efransiyooyinka ah magaaladii ugu wayneed mudunooyinkooda aan daaka wakhtiga wa caasimatin caasimadna way ahayd muqaaacati oktaniya oktaaniya maqaaicdeeda iyo jasiirooyinkeedana meesha buurd la yidhaahdo ayaa caasimad u ahayd wakhaaduu waxay la dhex galeen maca amiiriha amiirkeedii meesha joogay macraka dagaal oo laa taqilu aan ka yarayn hawlan xagga culayska can ilmacaariki asaabiqati duulaanadii hore ama dagaaladii hore istabsala waxay muujiyeen geesinimo fiihaa dagaalka gudahooda gudihiisa almuhaajimuuna kuwii wax weerara qaadaayey weerarka qaadaayey iyo kuwii iska difaacayeyba waxay muujiyeen istibsaalan geesinimo yuhiiru kicinaysa marka laga sheekeeyo alcajab alicjaab yaabooyin yaab ah kicinayo aad lala yaabayo haddii laga sheekeeyo macnaha dahshi iyo wareer kugu abuuraya taasay markaa muujiyeen labadii qolaba laakina almadiinata alkabiira magaaladii weyneed alkhatiirata khatiirada ahayd ee aad u cuslayd maa labitad ma daahin an saqadad inay ku soo dhacday haddana fii aydi lmuslimiin muslimiinta gacantooda kamaa saqadad say ugu soo dhaceen oo kaloo loo qabsaday akhawaatuhaa walaalaheed min qablin horay wamaa labita mana daahin amiiruhaa amiirkii hogaaminahayay an qutila in la dilay fii jumlati alqatlaa dadka la dilay jumladoodii iyo gudahoodii buu markaa galay wa axraza waxay heleen haddana almuslimuuna muslimiinta oo ay gacanta ku dhigeen min hanaa'imin haniimooyinkii buurdu buurdu maga haniimooyinkeedii maabay gacanta kaga dhigeen hawana jilciyuu daciifiyey fii acyunihim indhahooda marka la fiiriyo kullamaa axrazuuhu wax allaala wixii ay gacan ku soo dhigeenay soo koobeen oo min hanaa'imin haniimooyin ah haniimooyinkay buurd ka heleen ay ka heleen marka loo fiiriyo kuwa kale daciif bay markaa noqonayaan waxaa aad usii saraysa midaan waqad kaana wuxuuna ahaa suquutu buurdu magaalada buurdu la yidhaahda qabashadeedii soo goodhicitaankii ay ku soo dhacday fii aydi lmuslimiin faatixatan faatixad bay u noqotay furo lisuquuti in la qabsado mudanin uqraa magaalooyin kale kahiiratin fara badanoo khatiiratin khatar ahaa aad u waaweynaa ahamuhaa magaalooyinkaa galee gacanta lagu dhigay kuwooda ugu waaweyn ee ugu hamisan waxaa ka mid ahaa liyun meesha lagu magacaabo iyo meesha la yidhaahda bayzansun iyo sansu waa magaalooyin ayada markaa ku xigay intaasoo dhan gacantay ku dhigeen wa kaanat haadihi alakhiiratu midaan dambe waxay ahayd ee sansu markii la qabsaday laa tabcudu midaan ka fogayn can baris magaaladii baris akara wax ka badan min miata miil boqol mayl wax ka badan kama fogeyn aad bay ugu dhoweyd ihtazat waxaa ruxantay marka oroba min aqsaahaa ilaa aqsaahaa dacal ilaa dacal lisuquuqi ku dhicitaan iyo qabsasho darteed nisfi faransa faransa nuskeedii aljunuubiy ee dhinaca junuub ka xigay kullihii dhammaan inay ku dhaceen bay la ruxdeen ay la noqdeen kuwa ka xumaada fii yaday cabdiraxmaan alkhaafiqi khilaala bidcati ashhurin dhowr bilood gudahooda inay intaasoo dhan uu gacanta ku dhigo wa fataxa alfarinja farinje waxay fuleen markaa waa reer faranse acyunahum indhahoodii cala alkhatari khatar inay soo socoto addaahimi ee weyn iyu indho furteen marka khatar mufaajaa oo soo kadinaysa inay markaa soo socoto wa dabba waxaa cararay oo degdegay assariikhu kii qayladhaaminaayey fii kulli makaanin makaan kasta buu u cararay yadacuu asagoo u yeeraaya alcajazata waalqaadiriina dadka cajazadae aan keri karin iyo kuwa kari karaba ila alwuquufi in la hor istaago fii wajhi hada alhawli dhibkaa asagaa hortiisa alqaadimi ee ka soo galay min asharqi xagga sharqigaa ka yimid wayaxuduhum inuu ku guubaabinahayo dadkii cala atasadii difaac lahu cadowgaa layska difaaco bisuduuri laabta in lagu difaaco xataa idaa cazat الsuyuufu hadday seefuhu adkaadaan haddii seefo lagu difaaci waayo xataa in layska hor istaago aan laga hor leexanin oo saa suduurtii laabta lagu difaaciyo wayadcuuhum wuxuu ugu wacay ilaa sadi ariiqi waddada in laga xiro amaamahu cadowgaa soo socda hortiisa biاljasaadi jasadka in jidka looga xiro idan cadama haddii la waayo alcadaad wax lagu difaaco oo cadaad iyo hub markaa ah jasadka xataa in lagu difaaco wadada loo seexseexdo si aan looga baqin faاstajaabad oroba way ajiibtay lidacwat addaaci yeeraha yeerihiisa ninkaa dhawaaqay dhawaaqiisii bay ajiibtay wa aqbala annaasu dadkii way soo qaabileen cala alindiwaa'i inay ku soo biiraan taxta liwaa'in calankii hoostiisa shaarlamaartel ninka lagu magacaabo oo ciidankao dhan madax u ahaa wa macahum waxaa micigooda ahaaday ashajaru geedo waalxajaru dhagxaan washawku qodax wasilaaxu iyo hub waxay ka soo tageen ma laha jidkaa looga xirayaa xataa shawkadii qoraxda qodaxda kaana aljayshu alislaamiyu wuxuu ahaa aan daaka xilligaa qad balaqa mid soo gaaray madiinata tuura magaalo tuura lagu magacaabo waa aliicata mudunin magaaladii ugu soo horaysay faransa ayay soo gaareen wafratan waxay ahayd mid wafro ahoo aad u badan fi sukaani xagga degaanka dadka degan aad bay u badnaayeen magaalada tuura wa quwatin waxaa adkaa fi lbunyaani dhismaheeda dhismaha ka dhisnaana dhismo xoog badan buu ahaa wa caraaqatan qadiim bay ahayd fi taariikhi taarikhda marka la fiiriyo magaalo hadda la amaamuday ma ahee magaalo cariiqo ahoo qadiim oo gabowdo hore u jiri jirtay ayay ahayd magaaladaabay kusii wajahnaayeen wa kaanat almadiinatu magaaladaa tuura waxay ahayd fowqa dalika intaa wixii ka sii sarreeya wa maca daalike takhtaalu mid ku faabtanta calaa akhari mudunin mudooyinkii magaalooyinka badankooda oo ku yaala waxay kaga faani jirtay kaga sarraysay bikaniisatiha kaniisadeedii alfakhmati ee fakhmada ahayd aad loo wanaajiyey aldakhmati ee aad loo sii qurxiyey alcaamirati lagu camiray bijaliili aclaaqi waxyaabaha quruxda badan ee aclaaqee ugu fiicfiican kan ugu waaweyn wa kariimi nafaa'isi iyo waxyaabaha nafaa'istee sharafta leh kuwa ugu karimsanee uguwan wanaagsan yaa kaniisadeedii ku quruxsanaa fa axaaطa biha almuslimuuna muslimiintii baa koobtay cabdiraxmaan uu watay ixaaطaةa algulli sida ay katiinadda ama silsiladu u koobto bilcunuqi qoorta qoorta marka silsilad qofka uu gashto ama gabadhay gashato say qoorta ugu koobtay ugu wareegsato oo kale wansabuu way ku soo shubmeen calayhaa magaaladii korkeeda insibaaba almanuuni geerida say ugu shubanto qofka idaa jaaa alajal ajashu markay timaado siday geeridu ugu soo shubmatay ugu shubmeen wastarkhasuu waxay rakhiisiiyeen fii sabiili iftitaaxiha waddadii lagu furi lahaa alarwaaxa arwaaxdiibay u horeen arwaaxda macnaha waa ruuxdiibay u horeen iyo walhumaja ruuxda arwaax iyo ruux isku macno dhow isku macno wixii ruuxda ahaa iyo arwaaxdii tiibay markaa u horeen ruuxdii iyo rawaaxdii bay markaa u fureen famaa labisad maysan daahinba an saqaطad inay ku soo dhacday bayna aydihim hortooda way qabsadeen calaa mar'a meel uu ka arkayo shaarla martin oo e, wamasmacihi uuna ka maqlaayo waxa dhacayana uu ka maqlayo waxa dhacayana uu ka arkaayo yaa la qabsaday wa fi alcashri alakhiirati tobankii dambe min shahri shacbaan sana arbaca wa mia sanadii afar iyo boqolaad macnaha waa boqol iyo afar ee lilhijrati hijrada zaxafa cabdiraxmaan wuxuu weeraray alkhaafiqiyu bijeishii ciidankiisii wuxuu la soo dhaqaaqay dheh allajibi ee faraha badnaa iyo xoogga badnaa calaa madiinati buwaati magaalo bawatiy la yidhaahdo magaalo bawatiyihii lagu magacaabo ayuu la soo dhaqaaqay wa hunaaka meesha iltaqaa waxaa kulmay maca juyuushi araba aljaraara ciidankii orobeed tirada badnaa biqiyaadatin uu hogaaminayey shaarla martel iyo ayagii wawaqacad waxaa dhacay bayna alfariiqayn labadii qolo dhexdooda ixdaa almacaariki dagaalooyinka mid ka mid ah alfaasilati ee kala baxa ahaa dagaal culus baa dhex maray laa fii taariiqi lmuslimiina wlfarinja taariikhda muslimiintii farajaba fa aan ku ekayn taariikhdii faransa iyo muslimiin aan xasbi ku ahayn wa inamaa in kala meehee gashay fii taariiqi albashariyati kulliha taariikhda basharigii bani aadamka adduunka jooga oo dhan taariikh gaartay ayaa ka dhacay waqad curifat waxaa loo aqoonsaday oo loogu magac daray haadihi almacrakatu dagaalka asaga ah bimacrakati balaati shuhadaa dagaalkii balaati shuhadaa baa loogu magac daray kaana aljeyshu اlslaamiyu ciidanka islaamigaa yowmaidin maalintaa waxay ahaayeen waxay ahaayeen fii durwati intisaaraatihi guulooyinkiisii meesha ugu sarraysa dirwada iyo intisaaraadka iyo gargaarka uu helahayey meesha ugu sarraysa albaahirati ee muuqada ayay ahaayeen laakina laakiinse kaahilahu ciidanka islaamku waxaa garabka kaahilahu garabkiisii kaana wuxuu ahaa mufqalan mid lagu cusleeyey bitilka alghanaa'imi haniimooyinkii allatii taasoo insabad ay ku soo shubmatay calayhi ciidanka korkiisa insibaaba alkayfi suu roobka usoo shubmoo kale meeshii ay soo maraanba haniimun bay helayeen haniimadii baa garabka u saaran waxay kaloo ahayd watakadasad buuxisay fii aydi junuudihi ciidanka muslimiinta gacmahooda tukadusu suxub sida ay suxubka waa daruurta ay u buuxiso daruurtu markii ay roob eh, roob ay eh, eh, rabto inay da'siiso way isku kortaayo way isbuuxisaa marka sida daruurta kadsigeeda oo kale yay gacmahooda uga buuxdaa honti badan bay wataan waqad nadara wuu eegay cabdiraxmaan alkhaafiqiyu ilaa haadii harwati dhaqaalaha iyo hantida alطaa'ilati ee sarraysa alhaa'ilati ee cabsida leh loo baqa macnaha nadarata qalaqin eegitaan cabsi leh wa waishfaaqin iyo mid murugo leh buu ku eegay qalaq iyo ishfaaq waa cabsi un xoolahan dadkan haysta inaysan liibaani doonin inaysan guulheli doonin aad buu uga baqay wa tawajasa wuu dareemay minhaa xaggeeda khiifatan cabsi buu uga dareemay cala almuslimiina muslimiinta faqad kaana wuxuu ahaa laa ya'manu midaan aamin ka qabin an tashqala haadihi اnafaa'isi xoolahan inay ka mashquuliso quluubum qalbiyaalkooda cinda alliqaa cadowga marka lala kulmo wa an tuwasica inay qaybiso nufuusum nafafyaalkooda fii laxadaati lba'si xilliga dagaalka nafafyaalkoodu inuu qaybsamo qaybna ay xoolihii soo aado qaybna ama naftii laftigeeday kala qaybsanto taana wuu ka baqay wa an tajcala inay ka dhigto ixdaa caynayi waaxidin minhum mid kastoo ayaga ka mid ah labadiisa indhood mid ka mid ah calaa alcaduwi cadowga almuqbili calay mid u jeeda waa laba indhood midna inuu cadowga ku fiiriyo wa caynahu lukhraa ishiisa kalena cala alghanaa'imi xoolaha uu ku fiiriyo allatii taasoo fii yadayhi gacantiisa ku jirta taana wuu ka baqay walaqad hama wuxuu damcay marka cabdiraxmaan an ya'mura inuu faro junuudahu ciidankiisa bitakhallusi in la takhalluso oo layska dhaafo laga takhallusoo faraha laga qaado min haadihi atharawaati hantida alطaa'ilati ee sarraysa alhaa'ilati ee cabsida badan badnaanteeda darteed looga baqaayo inay ka takhallusaan taasuu damcay walaakinahu laakiinse khashya wuxuu ka cabsaday allaa tatiiba quluubuhum inay ku qanci weyso qalbigooda xoolahan dhan dhaafee ka taga way ugu adag tahay dadka saa darteed inay nafafyaalkooda ku qanci weysay tiib ku noqon weyso ayuu ka baqay bidaalika sidaa darteed bidalika alqaraar dheh go aankaa alkhatiiri ee khatarta ah hantidiina dhan ka takhallusa qaraarkaa asaga khatarta ah inay ku qanci waayaan wa anlaa tasmaxa inay saamixi weyso nufuusum nafafyaalkooda biاtakhali inay ka khali noqdaan oo ay faraha ka qaadaan can daalika alkanzi athamiini kaydka iyo kanziga hamiinka qaaliga ah taana inay naftooda u saamici weyso wuu ka baqay falam yajid muusan helin wasiilatan wado khayran ka khayr badan oo ka fiican min an yajmaca inuu kulmiyey haadihi alkhanaa'ima ghaniimooyinka fii mukhayamaatin teendhooyin khaasatin oo khaas ah ayuu ku aruuriyey wa an tajcalahaa inuu ka yeelay waraa'a almucaskari ciidanka gadaashiisa qabla inshaabi alqitaali intuusan dagaalku bilaabaninba inshaabka iyo intuusan kicin uusan bilaaban dagaalka yaa intuu ka aruuriyu toondhooyin ku aruuriyey yuu ciidanka gadaashiisii dhigay waqafa way istaageen aljayshaani labadii ciidan alkabiiraani ee waaweynaa bidcata ayaamin dhowr maalmood yay hortaagnayeen kullu minhumaa mid kastoo labada ciidan ka mid ah qubaalata alukhraa ka kale hortiisu saa u taagan yahay labada ciidan ee jaraarkaee aadka aadka u xooga badan midkood ka kale hortaagan yahay fii sukuunin si deganaan ah wataraaquban si ukaadsiimo ah sugitaan ah wa wasamtini aamus wax hadlaya ma laha wax isdhaqdhaqaajinaya ma leh mid kasta taraqub buu ku jiraa dhowrid iyo sugitaan kamaa sidii bay isku hortaagnaayeen taqifu ay isu istaagaan silsilataani laba silsiladood oo min aljibaali buuraha ka mid ah ixdaahumaa midood fii wajhi اlukhraa ta kale wejigeeda ay saa ugu soo aadanaato yay isku hortaagnaayeen faqad kaana wuxuu ahaa kullu min aljayشhayn mid kastoo labada ciidan ka mid ah mid kastoo labada ciidan mid kastoo kamid ah yakhshaa mid ka cabsada ba'sa caduwihi cadowgiisa baaskiisa kanna kuwan baaskooday ka baqayaan iyo xoogooda kuwanna kuwan bay ka cabsanayeen wayaxsibu wuxuu u malaynayaa liliqaa'ihi la kulankiisa wayaxsibu wuxuu u ku xisaabtamayaa ama uu ku xisaabayaa liliqaa'ihi marka uu la kulmo alfa xisaabin kun xisaab kun waxyaabood buu malaynayaa waad ka adkaan doontaa waa laydinka adkaan doona waad haniimaysanaysaa kun malaa qalbigiisa gelaysaa falamaa markii taala uu dheeraaday alwaqtu waktigii calaa haadihi alxaal xaaladaa ee saasa markuu ku dheeraaday arrintii oo las hor taagan yahay wawajada wuxuu helay cabdiraxmaan alkhaafiqiyu cabdiraxmaan alkhaafiqi wuxuu dareemay uu helay maraajira wuxuu helay maraajil alxamiya ficilada dherigeedii wاlaqdaami iyo geesinimada dherigeedii taklii inuu karayo fii suduuri rijaalihi raggiisa laabtooda inuu ku holcahayo taasuu markaa dareemay aahara wuxuu doortay marka intii las hortaagnaan lahaa an yakuuna inuu ahaado huwa asaga albaadiya mid ka bilaaba bilhujuumi weerarka muctamidan asagoo ictimaadaya oo cuskanaya calaa manaaqibi jundihi ciidankiisa manaaqibadooda manaaqibi jundihi macnaha asagoo ciidanka manaaqabadoodii iyo khasaa'ista iyo guushii ay heli jireen waxaa asagoo ictimaadaya inuu bilaabo mutafaa'ilan asagoo saadaal wanaagsanna ka samaysanaya mutafaa'ilan mutafaa'ilka waa qofka saadaasha wanaagsan malaynaya bixusni طaalicihi ciidankiisa nasiibkooda wanaagiisa oo fi guusha ama fi eh, guusha ay heli jireen ay ku dheebsan jireen asagoo tafaa'ul ka dhiganaya xaalku markuu meeshaa marahayay in fadda wuu dhaqaaqay marka infadda cabdiraxmaan alkhaafiqi wuu la dhaqaaqay bifursaanihii ciidankiisii calaa sufuufin faranjata reer faranji xaggooda inqidaaba dhaqaaqid say u dhaqaaqaanay usoo cararaan alusuudi alkaasirati libaaxyada xoogga badan ee wax burburiya macnaha sida libaaxa kaasirada ah ee xoogga badan uu u dhaqaaqoo kale iyo hal mar u dhaqaaqeen wasamada way taagnaadeen oo way surmeen lahum ayaga ciidankii muslimiinta markii ay xoog u soo baxeen kuwii gaaladu maysan cararin ayagana wasamada way sugnaadeen lahum ayagana alfarinjatu sumuud awaaqi adwaaq sida tiirarka ee buuraha alraasikhati ee waaweyn ee dhaadheer ay u sugnaadaan oo kale yay faranse u sugnaadeen ayagana wanqada wuu dhammaaday alyawmu alwalu maalintii koowaad oo min ayaami almacrakati maalmihii dagaalka ka mid ahaa duuna an yarjuxa an tarjuxa inaysan rajaxmin buu ku dhammaaday duuna an tarjuxa ma guulaysan macnaha oo ma rajaxmin fiihi dagaalkaa gudihiisa kafatun dhinac calaa kafatin dhinaca kale labadooda wax guulaystay ma laha kuwaana hujuumkii bay wadaan kuwaana way taagan yihiin walam yaxjuz ma kala xijaabin oo ma kala celinin bayna almuqaatiliin wixii dagaalamaya baynkooda hayru hubuuطin hoobasho waxaan ahayn aلظalaami mugdigii baa ku soo hoobtay calaa maydaani lqitaali goobta dagaalka sida laysku hortaagnaa laysku dagaalamayey wax kala qabtay ma jirin ilaa mugdiga habeenkii oo yimido qofkoodka kale arki waaye maahane mugdigii baa kala celiyey uma kabacdi tajadada way soo cusboonaaday annazaal dagaalkii mar labaad baa la bilaabay haddana fii yowmi taali maalintii ku xigtay waxamala almuslimuuna muslimiintii waxay weerar ku soo qaadeen cala alfiranjati firanja xamalaatin weeraro baasilatin libaaxnimo ah geesinimo ah walaakinahum laakiinse ayagu lam yanaaluu ma aysan ka gaarin minhum xaggooda wataran dantii ay lahaayeen weli way guulaysan waayeen wadallat ilmacrakatu dagaalkii wuxuu ku sugnaaday ama uu ahaaday taduuru inuu ku wareegayo ku socdo calaa haadihi alxaal xaaladdaa sabcata ayaamin طawiilatin haqiila toddoba maalmood oo dheer oo culus yuusaa ahaa falamaa markii kaana ay ahaatay alyawmu athaaminu maalintii sideedaad karra almuslimuuna muslimiintii baa soo rogaal celisay oo waxay weerar ku soo qaadeen calaa caduwihim karratan waaxidatan weerar hal mar oo kale ah hal mar bay soo rogaal celiyeen fa fataxuu waxay fureen fii sufuufihi ciidanka safyaalkiisa fuqratun duleel kabiira oo weyn laaxa uu uga soo bidhaamay uga soo iftiimay lahum ayaga min khilaalihaa gudaheeda annasru guul meel bay furteen macnaha sidii markooda ay u dhaafi waayeen meel bay jabsadeen oo ay dadkoodii jebiyeen meeshaasaa marka waxaa uga soo bidhaamo uga soo iftiimay nasri iyo guul kamaa yaluuxu daw subx sida iftiinka subaxa ah uu uga soo iftiimo uga soo dhex baxo min khilaali adalaami mugdiga dhexdiisa mugdiga gudihiisa suu uga soo dhex baxo iftiinka subaxa oo kala iftiin uga soo baxay cinda daalika arrintaa markay ahayd arrintaa markii la marayay arrintaa agteeda ayaa akaarad waxaa weerar qaaday firqatun koox oo min kataa'ib alfarinja farinja ee cutubyadeeda ka mid ah calaa mucaskaraati alghanaa'imi haniimadii meeshii lagu aruurinayey kooxaa intay dhabarjebin sameeyeen gadaal muslimiinta ciidankoodii teendhadii lagu ururiyey haniimada yaa qolo gaaladii ka mid ah meeshaa aaday falamaa ra'a almuslimuuna muslimiintii markay arkeen anna khanaa'imahum xoolahoodii haniimadoodii qad awshakat inay u dhowaatay an taqaca inay ku dhacdo fii aydiya cadaa'ihim cadowyaalkooda gacmahooda ankafa'a kahiirun cankafa'a waxaa gadoomay oo soo laabtay kaiirun in badan oo minhum ayay ka mid ah liistikhlaasihaa say uga badbaadiyaan minhu asaga xaggiisa waa xoole maxaa uga jira hal mar bay qole badan intay soo oroday say xoolaha u difaacaan fatasadacad waxaa go'go'ay lidaalika arrintaa oo kala furmay sufuufuhum safafyaalkoodii tadacdacad waxaa daciifay jumuucuhum xooggoodii wadajirkoodii wadahabat riixuhum awoodoodiina way tagtay fahabba wuu soo booday alqaa'id alcadiim hogaamiyihii weynaa yacmalu asagoo camal qabanaya yacmalu asagoo shaqaynayo camal qabanaya waa cabdiraxmaane calaa raddi almunkafi'iina kuwii munkafi'iintee laabtay ee gadoomay inuu soo celiyo saasuu u cararay wa mudaafacati asagoo difaacaya almuhaajimiina kuwii weerarka soo qaaday wasada isagoo oodayo xirayo shiraaya ahuquuri dhuuntii e, meeshii duleelka ahaa ee laga soo galay asagoo oodaya macnaha asagoo keligiisu intaa hawla qabtay wa fii maa wakti kaana uu ahaa baطlu اslaami islaamka geesigoodii cabdiraxmaan alkhaafiqi yadracu mid ku socda arda almacrakati dagaalkii goobtii arlada arladii manaa macrakada dhulkeedii calىa sahwatin jawaadihi calaa sahwati jawaadihi faraskiisa dhabarkiisa kula socda alashhabi ee midabka lahaa caddaankii madowga ashhabka waa kalarka caddaankii madowga isku jira faraskii caddaanka iyo madowga isugu jiray isagoo ku dhex socda carladii macaarikada jii'atan wa dahaaban imaasho iyo bixitaan mar intuu imaanaya mar waa cararayaa mar xaggaasuu aadayaa saa ku jira wa karan wa farra wa karan rogaal celin waa faran iyo cararitaan labadaba marna farasku watay wuu soo dudguranayaa marna horay buu usoo soconayaa asagoo saas ah xaaladiisa asaabahu waxaa asiibtoo ku dhacday cabdiraxmaan sahmun gamuun naafidun wax fuliyey naafid ah ka dulbaxay asagoo dhan fahawaa wuu hoobtay marka wuxuu ka soo dhacay can matni farasihi faraskiisa dhabarkiisii buu ka soo hoobtay kamaa yahwi cuqaabu sida shimbirka cuqaabka waa gorgorka uuga soo dhaco min fawqi qimami ljibaali buuraha dhakadooda dushooda markuu ka soo dhacayo shimbirka gorgorkaasuu uga soo dhaco oo kale yuu cabdiraxmaan alkhaafiqi waa hogaamiyii muslimiinte faraskiisii buu ka soo hoobtay wathawa wuxuu ku dhacay sariican asagoo meyd ah shahiidan shahiid ah calaa ardi almacrakati dhulkii dagaalka goobtii dagaalkuu ku soo dhacay falamaa markii ra'aa ay arkeen almuslimuuna muslimiinta daalika arrintaa geesigoodii inuu dhintay cammahum waxaa camimay adducru wareer baa camimay ducr wasaadahum alilطiraab waxaa asiibay oo ku soo ziyaaday ilطiraab iyo cabsi washtadad waxaa ku adkaaday calayhim korkooda wad'at اlcaduwi cadowga garaaciisa cadowgii baa garaacay muslimiinta walam yuuqif kama istaajin oo kama celinin ba'sahu baaskoodii xanuunkii iyo dilkii ay ku hayeen canhum xaggooda ilaa xuluula adalaami mugdiga imaashihiisa ma ahani sidii loo garaacayey loo tumaayey oo dhibaato iyo wadcigii culays ka saarnaa waxaa ka celiyey oo ka difaaco ka joojiyey mugdiga habeenkii markuu yimid falamaa markii asbaxa subxu waagu uu baryey wajada wuxuu helay charlemartin waa hogaamiyihii faranjee anna almuslimiina muslimiintii qad insaxabuu inay gurteen inay ka saxaabeen ka baxeen oy gadaal u gurteen min boad magaaladii lagu magacaabahayey bowadia magaalada inay ka gurteen ka baxeen buu arkay falam yajru kuma dhiiran asagana calaa muطaaradatihim inuu cayriyo wayba carareene inuu bursado waa ku dhiiran waayey walow daaradahum ilaah baa ka celiyey hadduu ciirisan lahaa la laafnaahum waa tirtiri lahaa dhammaantood wuu baabi'in lahaa daalika arrintaasna waxay dhacday uu u ciirsan waaye waxay tahay annahu asagu waa shaar lamaarta leh khashya wuxuu ka cabsaday an yakuuna inuu noqdo ama uu yahay insixaabuhum insixaabka muslimiinta ila mararka gobol ka mida ah tab dagaal baa loo insixaabaa waa la baxaa oo meesha inta laga baxo yaa ciidanka laysaga dhigaa cadowga in laga baqay markaasaa lagu soo rogaal celiyaa marka wuxuu ka cabsaday insixaabkooda inuu noqdo makiidatan tab dagaal tab inuu noqdo dhexeelad oo min makaa'idi alxarbi dagaalka tababkiisa ka mid ah dubbirad la daberay laysku abaabulay fii leylin xalay waa xalay la abaabulay oo saas aan samayna la yidhi inuu noqdo taasuu ka baqay faaaara wuxuu ku qancayuu ku doortay uu raalli ku noqday albaqaa faaaara wuxuu doortay albaqaa inuu iska joogo baaqi isaga noqdo fii fii mawaaqicihi meelihiisii meeshuu gacanta uu ku dhigay muktafiyan asagoo ku kaaftoomo inuu isaga kaaftoomo bidaalika nasri lkabiir nasrigaa weyn kastaanba hadday gacanta kuu soo gasho guul buu leeyahay nimanka ceyrsanin intaa buu ku qancay laqad kaana wuxuu ahaa yowmu balaadi shuhadaa yowman maalin xaasiman go-an fi taariikhi maalin taariikh go-an leh buu ahaa adaaca waxay dayaceen fiihi maalintaa gudaheeda almuslimuuna muslimiinta amalan yididiilo oo min acazi alaamaali yididoolooyinka iyo aamaasha iyo waxa la yididiilsadee la rajeeyo tan ugu sarraysa ah ugu cizi badan wafaqaduu waxay waayeen khilaalahu dagaalkaa gudahiisa waxay ku waayeen baalan geesi oo min acdami alabtaali geesiyaalka kan u weyn ah waa cabdiraxmaan wa takararat fiihi waxay ku soo celcelisay oo ku soo laalaabatay dagaalka eh, ma'saatu yowmi uxudin maalintii uxud dhacdadeeda yay dib u xusuusisay sunnat ullaahi waa ilaahay sunnadiisa oo fii khalqihi khalqigiisa dhex ahaatay taasi waa sunno ilaahay walan tajida lisunnati اllaahi tabdiila sunnada ilaahayna bedelitaan u heli maysid uxud maxaa looga adkaaday alhaniima alhaniima waa markay dhaheen konton nin buu saaray nebiga buurta rumaad ah cabdullaahi ibnu jubayr buu madax uga dhigay uu dhahay haddaad aragtaan hilbaheenna oy haada cunayso ha soo degina haddaad aragtaan inaan guulaysanay ha soo degina ilaa aan ani amar idin siiya buu dhahay nebiga sal allau alayh wasalam markii meesha ay dhacday uxud ugu horayntii gaaladu way jabeen way kala carareen nimankii rumaadee meesha la saaray maxay dhaheen war haniimo haniimo way isqa qabteen war habixina war jooga minkum man yuriidu dunyaa wa minkum man yuriidu alaakhira qolana adduunya doon bay noqotay buu dhaha ilaahay qolana aakhira doon bay noqotay sidaa darteed baa alhaniima alhaniima markay iscelceliyeen war rasuulku kama wadin meesha saarnaadee waa la guulaystay unbaa loola jeedaa soo degno waxaa soo degtay badankoodii toban baa hartay bay taariikhdu tilmaantaa khaalid ibni weliid oo markaa weli soo islaamin intuu gadaal uga yimid ayagoo hantidoodii xoolihii aruursanaya oo saa madaxa iskula jiraa dhabarjabin ku soo sameeyo tobankii soo dilay waa ku soo dul degtay khaalid radia allahu canhu waa intuusan markaa weli islaamin markaasaa waxay cararaan iyo wax la dila iyo ordo iyo yuu ciidankii muslimiinta ka dhigay marka tan taradud bay noqoto waxay tagiir ku noqotay takriir ku samaysay ku soo celisay maskaxdooda ma'saadkii maalintii uxud markaa dhacay laakiin waa sunno ilaahaye haddii adduun la doono saasaa ilaahay dadka u galaa sunnat ullahi fii khalqihi walan tajida lisunnati اllaahi tabdiila hazad waxay ruxday waxay gelgishay anbaa'u faajica warkii xanuunka badnaa yowmu balaati shuhadaa dhacay nufuusa almuslimiin muslimiinta nafafyaalkoodii bay ruxruxday oo fii kulli makaanin meel kasta joogay haza ruxitaan caniifan xoog badan wa zulzilad waxay gelgishay lihowlihaa dhibkeeda iyo culayskeeda af'idatuhum muslimiinta quluubtooda zilzaalan shadiidan ruxitaanka kan wa camma waxay ku camimtay alxusnu murugyo bisababihaa dhacdadaa sababteeda kulla madiinatin magaalo walba wa kula qaryatin tuulo walba iyo wa kulla baytin guri walba waxay ku camintay murug iyo tiiraayo aad iyo aad u weyn wamaa kama uusan zuulin jurxuhaa dhaabaceedii dhaabaceedii almumidu ee xanuunka badnaa waa muwajaca ahaa yanzifu inuu ka daadanayo min quluubihim quluubtooda dadka muslimiintuu ka qubayo daman dhiig xata alyawm ilaa maantaan joogno buu dhahay ninka qoray wasayadallu wuxuu ahaan doonaa yanzifu mid ka daadiya dhiigga maa baqiya intuu baaqi ku yahay calaa dahri اlardi arlada korkeeda musliman walaa taxsabanna ha u malaynin ana haada aljurxu dhaawaca alcamiiqi ee weyn dhaawaca camiiqa ah alhaa'iri ee weyn dhaawaca camiiqa ah ee haa'irka markaa ah macnaha dhaawacaa ku dhacay maalinta haddana xanuun ka badan haddana weyn ee muslimiinta maalintaa asiibay ha u malaynin qad amadda inuu xanuunjiyey af-idata almuslimiina muslimiinta laabahooda waxdoom keligood wa inamaa shaarakum waxaa kala qayb galay oo xanuunkaasi kala qayb qaatay fii dalika arrintaa xanuunka ah daa'ifatun koox oo min cuqalaa'i cuqaladii faranja markaa ka mid ahaa cuqalaa'i alfaranjati nimanka noocaasa intoodii waxgaradka ahaa oo islaamka uu arkayay inuu wanaag wadana way ka xanuunsadeen ra'ow waxay arkeen fii intisaari ajadaadihim awoowayaalkood guulaysigii ay ka guulaysteen cala almuslimiina muslimiinta fii bawaati meesha lagu magacaabo musiibatan bay u arkeen kubraa oo weyn taasoo rusi'at biha alinsaaniya rusi'at xanuunjisay biha ayada alinsaaniyatu bani aadamka dhammaantii wa khasaaratan bay u arkeen khasaaro cudmaa weyn asaabad asiibtay oroba fii samiimihaa dhammaanteed jamiic ahaan waxay u arkeen oo kale wanakbatun musiibo ama dhaawac julla oo weyn nukibad ku dhacday biha ayada alxadaaratu xadaaradii iyo horumarkii xadaarada iyo horukacii musiibo ku dhacday waidaa shi'ta haddii aad doonto an taqifa inaad dul istaagtood wax ka ogaato calaa ra'yin ra'yi bacdi haaulaa'i kuwaas ra'yigooda fii oo macnaha fii fajiicati xanuunkii balaadi shuhadaa ay ka xanuunsadeen fastamic dhegayso ilaahin raadiishaambuun ninka lagu magacaabo waa mudiirun wuxuu mudiir ka ahaa majalatin majalad soo baxda oo lagu magacaabo ayaduna riiqi baarlamint baarlamintir lagu magacaabo jariidada ninkii mudiirka ka ahaa alfaransiya ee reer faranse ahaa hadalkiisa fiiri oo dhegayso xayثu qaala meeshuu yidhi lowlaa intisaaru jayshi haddii guushii ciidankii shaarlmartil aysan ahaan lahayn alhamajiyu hamajiga markaa ahaa hamaji waa qofka iska socda bilaa macnaha waa guul iyo ninka hamajiga iska nool macnaha cala alcarabi carabtii almuslimiina muslimiinta hadduusan ka guulaysan lahayn fii faransa faranse dagaalkeedii lamaa waqacad kumaysan dhacdeen bilaadunaa bilaadkeenna fii dulumaati mugdiyaalkii alquruuni lwustaa ku dhacay qarnigii dhexe qarnigii dhexe mugdiyaalkii soo maray ma asiibi lahayn walamaa usiibad mana aysan asiibi lahayn mugdiyaalka bifadaa'icihaa xumaantooda mugdiyaalkaa xumaanta uu lahaa nagumaysan dhaceen buu yidhi walaa kaabat mana ku dhici lahayn oo nama asiibteen almadaabixa gowracyaalkii alahliyata ahliga ahaa dagaalkii ahliga gowricitaankiisii allatii kaasoo dafaca ilayhaa ku soo baxay xaggooda altacasubu tacasubkii addiiniya diiniga ahaa almadhabiyu ee madhabiga ahaa tacasubkii madhabiga iyo diiniga ahaa ee lagu baaba'ay gowraciisii kaanana ma asiibi lahayn nacam ha lowlaa daalika arrintaa alintisaaru ee gargaarka hadduusan jiri lahayn guusha alwaxshiyu waxshiga ahaa ee aan wanaagsanayn oo cala almuslimiina muslimiinta laga guulaystay fii tuwaadiya meesha lagu magacaabo waa buwaatiya ladallad waxay ahaan lahayd sbaniya tancamu mid ku nimcaysata bisamaaxati islaami islaamka wanaagiisa walanajad waxay ka badbaadi lahayd min wasmati xumaan ama ceeb maxaakimi eh, taftiishi macnaha gumaysiga xukunkiisa ceebtiisa taasay ka badbaadi lahayd walamaa ta'ahara dibna ugama dhici lahayn sayru lmadaniyati xadaarada iyo reer magaalnimada socodkeeda amaaniyata quruunin sideed qarni mahmaa si kastoo ikhtalafat ilmashaaciru dareenku isku khilaafo iyo walaaraa'u aaraa'da ilaan dad aan waxaa qabinna way jireen mar kasta haba iskhilaafto ha kala duwanaato dareenka laga qabay iyo aaraa'da xawla intisaarinaa guushii aan helnay daaka ee kaa ah inkastay iskhilaafto dareenkii aaraa'da xaalku waa sidaa buu leeyahay fanaxnu anagu fanaxnu annagu madiinuuna waxaan u qiraynaa lilmuslimiina muslimiintoon ugu hoggaansanaynaa bikulli maxaamidin ammaanyo dhammaanteed oo aan ku ammaanayna xadaaratinaa horumarkii aan ka gaarnay fi lcilmi cilmiga islaamkaasaaba noogaa buu leeyahay waalfanni xagga fanniga waasanaacati xagga sanaacada farsamadii warshadaha madcuwuuna waxaan ugu yeeraynaa lian nactarifa inaan ictiraafno biannahum ayagu waa muslimiinte kaanuu inay ahaayeen mihaala alkamaali tusaale dhammaystiran albashariy bashariga inay u ahaayeen waxaas ay wadeen wax kheyra inuu ahaa fi lwaqti aladii wakhtigii kunnaa aanu ahayn fiihi wakhtigaa gudihiisa annagu mihaala alhamajiya dad iska socdo hamajiya tusaalahooda cayayaanka iyo waxaan waxba ahayn iyo hamatulhamaj baa la yidhaahdaa tusaale hamajiye ah yaan ahayn ayagu markaa waxay ahaayeen miaal u sareeya xagga bashariyada wa iftiraa'un waxaa been abuurad ah oo wax la been abuurtay ah maa naddaciihi waxa aan sheeganayno alyawma maanta oo ah min anna azamaana zamankii qad istadaara inuu isbedelay zamankii inuu wareegay oo mar allaala markii khayrka iyo wanaagga iyo waxa waday ay muslimiintu ahaayeen inaan annagu noqonay wixii daciifka iyo dulliga aan ahaan jirnaynay muslimiintu ku wareegtay iftira buu leeyahay wa iftiraa waxaa iftara ah maa naddaciihi waxaan ku andacoonaynoo sheeganayna alyawma maanta min anna azamaana zamanka qad istadaara inuu wareegay wa anna almuslimiina muslimiintana wasaluu inay gaareen fii haada alcasri casrigan ee hadda ee lagu jiro ilaa maa wixii kunaa calayhi aanu ahayn fi lcusuuri lwusطaa casriyadii dhexe casriyadii dhexe ee dulligii aan ku jirnay inay ayagu ku jiraan halabadii ay haysteenna inaan anagu haysano balse hadday isbeddelaan oy wanaagsanaadaan oy nebiga ku daydaan inay sharaftooda markaa yeelanayaan waxaa inoo imaanaya waxaan meesha uga baxnay cabdiraxmaan alkhaafiqiyo qisadiisii cajaa'ibta badnayd oday diimeed muslimiinta aad u jeclaa soo dhoweeyey khayr iyo wanaag badan u qabtay nebigana salaad janaaso asagoo haa'iba uu u tukaday ayaa noo imaan doona habeen dambe haddii rabbi idmo waa annajaashiyu iyo qisadiisa macaan waa habeen dambe haddii rabbi idmo wabilaahi tawfiiq wallaahu subxaana wa tacaala aclam